bismillahi raxmaan raxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo afaraad oo suuratulmaa-ida ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenni aayadihii ugu dambeeyey nimankii ahlu kitaabka ahaay oo xukunkii kutubtoodii ka tegey kuna been abuurtay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay mawqifka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu ka istaagaayo ayaa ilaahay noo soo sheegay marka alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala hadday ku yimaadaanow dha ilaahay inaad dhexdooda xugmiso xugmi ayuu dha ilaahay amase ka jeeso takhyiirkaas waanu soo marnay inuu mansuuq ahay haddii aad ka jeeso jeesatidow dha ilaahay shayna kugu dhibi maaya haddaad dhexdooda xugminaysane cadliku ku ayuu dha ilaahay alla waa jecel yahay kuwa muqsidiinta oo caadiliinta xukunka cadaalada ku samaynaaya oo bimacnaa ilaahay waa sawaabiyaa weeye marka iyadoo lala tacajubaayo ayuu ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala oo qofka mukhaadabkaa tacajub lagu ridaayo say kuugu soo xuguntamayaan ayagoo agtooda uu yaallo kitaabkii ahay xugunkii ilaahayna uu ku yaallo oo xukunkan hadda ay qalloocinayaan tawreed laga helaayo oo rasmigan ay diidaayaan tawreed uu ku yaallo kabacdina waxa weeye ay xukunkaaga uga jeesanayaan markaad adigu xugmisay labadi muxsan in yaa la rajmiyo markay taxkiimka ay kuu soo sameeyeen bacdigeeda ilahay wuxuu yihi wamaa ulaaika bilmu'miniin ilaahay kuwaasu mu'miniin maaha marka hadda xukunkii kitaabkii ahay markay ka tageen alla subxaanahu watacaala wuxuu noogaga warramayaa towreed inuu kitaab cajiibahoo weyn ilaahay agtiisa weyn uu yahay sharaf weyna uu iska leeyahay ayaa ilaahay ka warramaya marka aayaddan meesha aynu ka gelayno waa kalaam musta'naf ahaa layidhi war cusub weeye oo waxaa meeshaan loo keenay libayaani fadli tawraat tawraad fadligiisa oo la caddeeyo iyo waxa weeye in tawraat kitaab cadiima uu yahay dhammaantiisna hanuun iyo nuur uu yahay alla markaa wuxuu yidhi innaa annagu buuna ilaahay anzalnaa waanu dejinay atawraata tawreed waanu dejinowl ilaahay fiihaa tawreedna waxaa ku sugan hudan hanuun ayaa ku sugan buu buudha ilaahay tawreed annagaa dejinowl ilaahay fiihaa tawreed waxaa ku suganow dhayaalleh hudan hanuun ayaa ku sugan buu buudha ilaahay hudan min aldalaalati weeye baadida ayaa loogaga hanuunayaa oo waxaa weeye waxaa ku hanuunayaa liman araada allaahu hidaayatahu qofkii ilaahay hanuunkiisa uu doonaayo qofkii ilaahay subxaanahu watacaala shaqaawo uu la doonaay towreed ma anfacaayo wey iyo kayrkiisa waxba u tari maayaan qofkii shaqiya wax hanuun la yidhaahdo oo kitaab ilaahay iyo wax kasta oo mawaacido waxba u tari maayaan marka sidaas ayaa la leeyahay sida uu yihi caarifka busiiri ou dhahay haddii waxaa weeye cuquushu ay lunto u dhahay waidaa lallat ilcuquulu can calaa cilmin ou dhahay caqligu markuu lumo asagoo waxa weeye cilmi ku sugan famaada taquuluhu nusaxaayuu dhahay kuwa naseexeeya maxay u sheegaayaan macnaha qofki asagoo cilmi lahoo caalima markuu cilmigiisi waxa weeye uu ka tago oo caqligii iyo cilmiga uu lumiyo wax kastoo naseexaynaayo waxba uma tarayaan buu dhahay waa sidaas weeye marka tawreed hanuun wuxuu u yahay qofka ilaahay hidaayadiisa uu doonaayo kitaab ilaahay oo dhan ayaana sidaas ah oo qofka ilaahay hanuun la doonaayo ayaa kitaabku wax ku tarayaa weeye marka alla wuxuu yidhi waxaa ku sugan hanuun ayaa ku sugan wa nuuru nuur ayaa ku sugan buu buudha ilaahay kitaabka tawreed la yidhaahdo nuur weeye macnaha waxaa laga wadaa bayaanu lilaxkaam weeye bayaan oo waxa weeye axkaamta la caddeeyo ayaa ku sugan weeye marka hadda wanuuruntan hadalkan isticaaro oo maaragtay ah, musarixa ayaa ku jirta wey maxaa yale axkaamta ayaa waxaa lagu shabahay nuur wajhuljamcuna waxaa weeye alibtidaau fii kulin weye waxaa la caariye qaatay mushabahu bihi isimkiisii ayaa mushabahi loo caariye qaatay marka nuurka markii loola jeedo axkaamta muraadku waxa weeye hanuunkuna tawxiidkau noqonayaa layidhi marka waxa weeye cadafkaanu muqaayir u noqonayaa alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wa nuuru nuur ayaa ku sugan axkaamta oo la caddeeyo yaxkumu waxaa ku xugminayow dha ilaahay bihaa bitawraati tawreed annabiyuuna nabiyaasha ayaa wax ku xugminaaya oo reer binu israa'iil alladiina nabiyaashaasoo aslamuu hoggaansamay oo ilaahay u hoggaansamay liladiina kuwa ayayna ku xugminayaan haaduu yahuudoobow dha ilaahay iyo warabbaaniyuuna culummadii iyo walaxbaaru caalimiinta ow dha ilaahay ilahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala yaxkumu waxaa ku xugmanaya bihaa tawreed ow dhahay yaxkumu bihaadan iyaduna kalaam musanafa weeyo waxaa la caddaynayaa waxa weeye dadka tawreed ku intifaacaya waxa weeye ambiyada iyo maaragtay culummada weeye ambiyadana hadda waxa weeye mursaliintii way ku jiraan weye xukunka mursaliinta waa daahir baa la yidhi xukunka ambiyadana waxa weeye waa bilqalaa'i bihaa laa calaa anahaa sharcun lahum weye waa xugun ay ku xugminayaan wax ku xugminayaan weye ee markaasi waxa weeye inay sharci ay u tahay oo markaasi waxa weeye dacwo inay fidiyaan laga doonaayo maaha yaxkumu waxaa ku xugminaya bihaa bitawraati tawreedowdha ilaahay annabiyuuna nabiyaasha ayaa ku xugminaya nabiyaasha oo reer binu israa'iila khaasatan loola jeedaa alladiina nabiyaashaasoo aslamuu hogaansamowdha ilaahay aladiina nabiyaashaasoo aslamuu hogaansamowdha ilaahay liladiina kuwa ayayna ku xugminayaan haaduu yahuudoobowdha ilaahay liladiina kuwa ayay ku xugminayaan haaduu yahuudoobay warabbaaniyuunadan ayadana waxaa laga bedeli karaa yaxkumu biha nabiyuuna weye oo waxaa la dhihi karaa yaxkumu bihaa waxaa ku xugminaya tawreed annabiyuuna nabiyaasha aladiina nabiyaashaasoo aslamuu hogaansamay liladiina kuwa ayayna ku xugminayaan haaduu yahuudoobay waarabbaaniyuuna rabbi kuwa loo nisbeeyey ayaa wax ku xugminaya oo waxa weeye culummadooda ayaa loola jeedaa iyo walaxbaaru fuqahadow dhah ilaahay subxaana watacaala haddii kale waxaa laga dhigi karaa liladiina haaduu markii la yidhaahdo waxaa wax ku xugminaw dha ilaahay kuwa maaragtay ah islaamay liladiina kuwa ayna ku xugminaya haaduu yahuudoobay iyo warabbaaniyuuna rabbi kuwa loo nisbeeyey iyo walaxbaaru caalimiinta rabbaaniyiinta hadda kahor ayaanu soo marnay haddii kalentood waxaa fiican in lagu cadfo oo la yidhaahdo yaxkumu bihaa waxaa wax ku xugminaya annabiyuuna nabiyaasha ayaa wax ku xugminaya alladiina nabiyaashaasoo aslamuu hoggaansamay iyo warabbaaniyuuna rabbi kuwa loo nisbeeyey ayaa wax ku xugmina weeye marka hadda waxa weeye culummo ayaga kamida weeye oo waxa weeye tarbiya sameeya hadda ka horna waanu soo maran rabbaaniyiinta suuratu alcimraan waa zuhaadda waa la yidhi waxaa kaloo layidhi waa kuwa maaragtay ah, caruurta yaryar waxbaraa la yidhi sida hadda macalimiinta qur-aanka oo kala dhihi karaa waa rabbaaniyiin weeye amase waxa weeye dadka culumta yaryar oo asaasigaa ah, dadka soo bara ayaa la yidhahaa layidhi iyo wal axbaaru axbaartuna waxa weeye fuqahada weeye marka hadda waxaa wax ku xugminaya nabiyaasha iyo rabbaaniyiinta iyo axbaarta liladiina kuwa ayayna ku xugminayaan haaduu yahuudoobay saas ayaa maaragtay macnaha ugu fiican yaxkumu bihaa waxaa wax ku xugminowdha ilaahay annabiyuuna nabiyaashaa wax ku xugminaya alladiina nabiyaashaasoo aslamuu hogaansamay in qaaduu lilaahi ilaahay u hoggaansamay iyo warabbaaniyuuna rabbaaniyiinta ayaa wax ku xugminaya iyo walaxbaaru fuqahada liladiina kuwiyayna ku xugminayaan adduu yahuudoobay bimaakii sababkiisow dha ilaahay istuxfiduu la xifdisiiyey oo waxa weeye loo wadeeca dhigay inay kitaabkaas ay xifdiyaan weeye bimaakii sababkiisa ay wax ugu xugminayaan istuxfiduu la xifdisiiyey min kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa oo waxaa la amray inay ka xifdiyaan kitaabka alle tabdiil iyo tagyiir ay ka xifdiyaan bimaakii sababkiisow dha ilaahay istuxfiduu la xifdisiiyey macnaha waxa weeye istaxfadahum ullaahu iyaah weye ilaahayaa wuxuu ka dalbay inay xifdiyaan min kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa wa kaanuu waxay ahaayeenow dha ilaahay calayhi kitaabkaas shuhadaa'a kuwa ka markhaati kaca inuu xaq yahay wa kaanuu waxay ahaadeenow dha ilaahi subxaanau watacaala inta hadda lasoo sheegay shuhadaa'a kuwa ka markhaati kaca calayhi kitaabkaas inuu xaq yahay ayay ka markhaati kacayeen falaa takshaw naasa dadka ha ka cabsanow dha ilaahay falaa takshaw naasa waxa weeye ayuha alyahuudu weeye dadkiinaan yahuud aho waa kuwii rasuulkeena calayhi salaatu slam inkiisa joogay oo waxa weeye qarinaaya sifaatkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo aayatu rajmi iyo wixii lamida weeye ayaa alla markuu ka waramay reer banu israa'iil ambiyadoodii iyo culimmadoodii wanaagsanay say kitaab ugu dhaqma kitaabku ugu dhaqmaayeen ayaa qolooyinkan xuxumaa ilaahay wuxuu leeyahay falaa takshawu nnaasa dadka ha ka cabsanowdha ilaahay fi idhaari maa cindakumaya waxa agtiina inaad daahirisaan ood banaanka soo dhigtaan oo sifadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo rajmigu iyo keyrkooda uu kamid yahay wakshawni aniga iga cabsadowdha ilaahay wakshowniina waa dhihi kartaa aniga iga baqowdha ilaahay laakiin dadka ha ka baqinoo dadkan waxa weeye riyaasada iyo waxaad ku haysataan amay wax idinka sheegaan xaqa ha u qarinoo ayaga ha ka baqinowdha ilaahay subxaana wa tacaala ee aniga iga baqa weye maxaa yeele waxaa loo baahan yahay rabbi in laga baqa ayaa laabuddah weye in ilaahay subxaanau watacaala wixii xaqa uu caddeeyey ilaahay laga baqo oo saas loo caddeeyo ayaa laabud ah weye in markaa si makhluuq laga baqo oo sidaas baadil loo sheegane shay aad iyo aad u toolxun weeye marka hadda saas ayaa laabudda noqonaysa weye kolka hadda waxaa weeyaa la yidhi ambiyada iyo culummadu waa umanaa ullahi yaa layidhi calaa khalqihi ilaahay khalqigiisa kuwa lagu aamino weeye dadka waxay ku xugminayaanoo laga doonayaa axkaamta ilaahay inay ku xugmiyaan baa la doonayaa oo ilaahay subxaana watacaala uu baray qofkii aan ku xugmineh waxa weeye faqad khaana allaha fii amaanati waxa weeye ilaahay wuu khayaanay ammaanadii loo dhiibay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ku been sheegay oo khiyaano ayuu sameeyey rabbigiisa waa ku been abuurtay marka wuxuu mutaysanayaa waciid adag ayuu mutaysanayaa kolkaasaa ilaahay wuxuu yidhi hadda culamaa ulyahuuda laga warramayaa laakiin waxaa jirta in la yidhi kullu aayatin waradat ilkufaari tajuru bidaylihaa calaa cusaati almu'miniin aayad kastoo waxaa weeye gaalada kusoo degtay waxay dabada ku jiidaysaa dadka cusaaddaa oo mu'miniintaa ayay dabada ku jiidaysaa maxaa yeele dadka muslimiintaa mar hadday kitaabkooda ay ka tageen waxay noqonayaan cusaad bay noqonayaan aayaddu marka iyaga dabaday ku wadaa sida hadda noo imaan doonta kolka ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala falaa takshaw naasow dha ilaahay dadka ha ka baqinow dha ilaahay sadaabka hadda waa culamaa ulyahuud oo zaminka nabiga jooga calayhi salaatu wasalaam oo markaasi beenta sheegaayey rasuulka sifaadkiisa qarinaayey waxyaabo badanoo tawreed ku yiil qarinaayey wakshowni aniga iga cabsadow dha ilaahay oo kidmaankaan aniga iga baq walaa tashtaruuha shiraysanow dha ilaahay oo ha bedel qaadana biaayaatii aayaadkayga samanan dheerta ku bedel qaadana qaliilan oo yar walaa tashtaruu ha shiraysanow ilaahay laa tastabdiluu weeye ha bedel qaadana biaayaatii aayaadkayga samanan dheerta ku bedel qaadana qaliilan oo yar adduunye oo waxa weeye kidmaankeeda aad wax ku qaadanaysiin waman lam yaxkum ruuxa aan wax ku xugminow dha ilaahay bimaa kii anzala allaahu alla uu soo dejiyey fa ulaaika kuwaasow dha ilaahay humul kaafiruuna kuwa kaafiriina weeye waman lam yaxkum ruuxi aan wax ku xukmin buu dha ilaahay bimaakii anzala allaahu alla uu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humul kaafiruuna kuwa kaafiriina weeye ayaddan hadda waxa weeye meeshaan waxaa noogaga bilaabatay qofkii aan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu soo dejiyey aan wax ku xukmin waa kaafiriin buu dha ilaahay waxaa kaloo ku xigaysa fa ulaaika hum udaalimuuna fa ulaaika hum ulfaasiquuna marka waxa weeye axkaamta ay leedahay aayaddan iyo aayadaha ku xigaba hal mar ayaanu soo gebangebaynaynaa balse waxaanu marka hore ka baxaynaa casharka macnihiisa ayaynu ka baxaynaa kabacdi ayaanu soo gebangebaynaynaa wixii culamaadu islaam ay ka yidhaahdeen aayadaha kan wa katabnaa waanu farad yeelnow dha ilaahay calayhim reer banu israa'iilowdha ilaahay fiiha fi tawraati tawraad waxaanu kula faral yeelnay anna nafsa nafsa binafsi tuqtalu in loo dilaayo binafsi nafsa in loo dilaayo hadday nafs binafs disha in loo dilaayo ayaanu kula faral yeelnowdha ilaahay wal ishane tuqta'u u soo qadaro in loo fujinaayo ayaanu ku faral yeelnay bilcayni isha loo fujinaayo wal sankana yujdacu in loo goynaayo ayaanu ku faral yeelnay bilanfi sanka loo goynaayo waluduna dhegtani biuduni tuqdacu in loo goynayo yaanu ku faral yeelnay biluduni dhegta loo goynaayo wasinna irigtane tuqlacu in loo siibaayo ayaanu ku faral yeelnay bisinna irigta loo siibaayo waljuruuxa jaraaxooyinkiina qisaasun qisaas ayaa ah oo waxa weeye waa jaraaxooyinka waa la ysu qisaasayaa haddii qisaasa uu suurtagelaayo sida maaragtay yadda iyo lugta iyo dakarka iyo wixii lamida weeye wixii waxaa weeye qisaas uusan suurtagelayne xukuumad ayaa ah weye marka hadda xukunkan wahada alxukmu wa in kutiba calayhim xukunka hadda la sheegaayo reer banu israa'iil baha lagu faral yeele fa huwa muqararun fii sharcina weye sharcigayna waa ku sugan yahayo annagana sidaas ayaa maaragtay axkaamtu ay noo tahay in dadka waxa weeye sidaas laysugu qisaasaayo laysugu qisaasaayo alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa waanu faral yeelnow dha ilaahay calayhim reer banu israa'iil korkooda waan waajib ugaga dhignow leeyahy ilaahay subxaanau watacaala fiiha fi tawraati tawreed dhexdeedow dha ilaahay ana nafsa naftow dha ilaahay binafsi tuqtadu binafsi nafsa in loo dilaayo meeshaa marka waxaa laga gudagelaya aa layidhi sharcu man qablanaa dadkii annaga naga horreeyey sharcigoodii marka sharcu man qablanaa waxaa weeye sharcun lanaa weeye annagana sharci ayuu nooye oo hadda meeshaan axkaamta lagu sheegaayo annagana sidaas ayaa sharci noo ah weye haddii waxaa weeye wax nasakhaaya aysan soo aroorin aayaddaa marka waxay daliil u tahaa layidhi madaahibta haddii la yidhaahdo madhabta imaam maaliki oo waxa uu dhahay sharcu man qablanaa sharcun lanaa maa lam yarid naasikhuna u dhahay dadkii annaga nagu horreeyey sharcigooda sharcigoodn haddaan naasik uusan soo aroorin waxay kaloo culimmadu yidhaahdaan sharcu man qablanaa sharcun lanaa idaa waafaqa sharcanaa weeye dadkii annaga naga horeeyey sharcigoodii sharci buu noo yahay haddii waxa weeye sharcigeenna uu waafaqo sidaas ayaa maaragtay culamaau shaafiicina yidhaahdaan marka hadda waxa weeye haddii sharciga hadda waxaa loola jeedaa furuucda ayaa loola jeedaa teedaba diinta usuushoo dhan way iska waafaqsan tahay oo diimihii hore iyo diinteena usuusha iskuma khilaafsana marka reer banu israail waxaanu ku farad yeelow dha ilaahay towreed dhexdiisa nafta waxa weeye nafta kale in loo dilaayo naf hadday naf disho in loo dilaayo ana nafsa nafsi tuqtalu binafsi nafta in loo dilaayo qof qof hadduu dilo in loo dilaayo haddii waxa weeye markaasi shuruudii qisaaska la helo walcayna ishine bilcayni tuqta'u in loo fujinaayo oo qof hadduu qof il rido in ishiisa isna la bixinayo tuqta'u bilcayni isha in loo fujinaayo walanfa sankine yuddacu in loo goynaayo bilanfi sanka loo goynaayo waluduna dhegtine tuqdacu in loo goynaayo biluduni dhegta loo goynaayo wasinna irigtine tuqlacu in loo siibaayo bisinna irigta waljuruuxa jaraaxooyinkii qisaasun qisaas ayaa ah waljuruuxadan haddii la yidhaahdo waxa weeye xaggaas lagu casi maayo haddii la yidhaahdo waljuruuxu qisaasuna waxay isu noqonaysaa mubtadayo khabaray isu noqonaysaa oo weljuruuxu qadada bicamarka markii la akriyo weljuruuxu jaraaxooyinka qisaasun qisaas ayaa saasaa leeyihi rafca iyo waa la akriyaa weye haddii hadda marka intaa hadda lasoo sheegay dhammaantood la nafdiyo way banaan taha layidhi haddii markaasi waxa weeye inti ka horeysa weljuruuxadan waxaa weeye haddii la rafciyaa layidhi rafco kaliya mooyaane wax kalama banaanaa layidhi laakiin haddii intaas lasoo nas lasoo nasbiyo waana la nasbi karaa waana la rafci karaa halayidhi haddii marka hadda waxa weeye lasoo nasbiyo intaan ka horeysa way ku cadfanaanaysaa o oo waxay noqonaysaa sida hadda macnaha aayaddu ay ku socoto way isaga cadfanaanaysaa maxaa yeele intaas hadda waa lasoo nasbiyey waljuruuxa jaraaxooyinkina qisaasuna ahaley haddii la yidhaahdo markaasi waljuruuxu haddii la dhahane waljuruuxu waa la mutadaynayaa qisaasuna khabaraa laga dhigayaa waljuruuxu jaraaxooyinkii qisaasun qisaas ayaa ah jaraaxadii markaas iyadana wixii jaraaxaan qisaas ayaa ah oo waa laysu ysu qisaasayaa hadday macnaha qisaas uu suurtagelaayo wey qisaas markuu suurtagelaayo ayaa la ysu qisaasaya haddii shaygaana waxa weeye qisaas uusan gelina xukuumo ayaa ah masalanba waxa weeye raqiiq oo saalima ayaa lagu qadirayo ceebkan saalima weye markaasaa la fiirinayaa wixii ka nuqsaana ayaa la fiirinaya shaygaas nisbadiisa ayaa diyada laga qaadaya wey laakiin hadda markaasi aada iyo aad waxaa loogu faahfaahinaya xagga maaragtay cilmulfuruuca ayaa lagu faahfaahiya wey marka waxaa jirta markaasi wixii oo qisaas uusan suurtagelin xukuumo ayaa halen saasaa markaasaa la leeyahy marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala jaraaxooyinkana qisaas ayaa ah faman tasadaqowdha ilaahay faman ruuxii tasaddaqa sadaqaysta bii bilqisaasi qisaaska sadaqaysta fa huwa tasaduqaasu kafaaratun kafaaro ayuu lahu isaga u yahay qof waxaa weeye qof qisaas ku leh ayaa waxaa weeye qofka qisaaskii ku sadaqaysta sadaqaysigaas waxau u noqonayaa kafaaro ayuu u noqonayaa oo dunuubtiisa ayuu kafaaro u noqonayaa ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala faman tasaddaqa ruuxii sadaqaysta bihi bilqisaasi qisaaskii sadaqaysta fa tasaduqaatu kafaaratun kafaaro ayuu lahu isagu yahay wuxuu la yimidi waxaa kaloo la yidhaahdaa faman tasaddaqa ruuxii sadaqaysta bihi bilqisaasi maxay noqonaysaa naftiisa waa inuu masalan qofki oo waxaa weeye ou dilay hadduu qofkii ou dilay waalidkiisii waa inuu naftiisa makaniyaa hadduu waxaa weeye uu jaraaxeeyene waa inuu ismakaneyo isu dhiibaa weeye fa huwa kaasou dheh ilaahi subxaanau watacaala kafaaratun kafaaro ayuu lahu isagu yahay oo hadda tasaduqaanu waxau noqon karahaa layidhi qofka waxa weeye oo qaatilkaahu inuu ismakaniyo naftiisa oo makaniyo ruuxa maqtuulka ama waalidkiisa oo ismakaniya hadduu wasaama waxaa weeye ou janaaye ay taane qofkii markaasi mujnaa caleygahay inuu ismakaniyo ayaa tasaduq loola jeeda ha layidhi laakiin waxaa ka sii fiican in la yidhaahdo qofkii qisaas sadaqaysta kaasu kafaaro ayuu u noqonayaa waxay culammadu yidhaahdeen qaatilka waxaa ku tacalluqaya saddex xuquuqa ah, xaqullaahi iyo xaqulweli iyo xaqul maqtuul weye haddii waxa weeye naftiisa ou sallimo dhowcan isagooo taaiba xaqi ilaahayaa ka dhacaa iyo xaqulweli yaa layidhi ilaahayna maqtuulka afkiisa u ka raalli gelinaya haddii waxa weeye qaatilka waxa weeye xoog lagu soo qabto wax dilay oo markaasi tawba la'aan la dilo waxaa ka dhacayaa layidhi xaqulweli xaqullaahi iyo xaqulmaktuuna baaqi ay ku noqonaysaa saas waxaa dhahaa la yidhi ibnu qayimaa yidhi laakiin taas waxa weeye waa laga raajixsantao markii sidaas la yidhaahdo waxay keenaysaa laba ma laysku khilaafsan yahaa jira xuduuddu waxaa weeye zawaajir waaye iyo jawaabir waaye sidaan hadda sheegaynay waxaa weeye waxay keenaysaa xuduuddu inay zawaajir ay tahay laakiin sida hadda maaragtay culummo badan ay qabaan oo ahlumadhabka ahu waxa weeye xuduuddu waa jawaabir weye oo qofkaan haddii qof dilo xoog ba haddii lagu soo qabtay amba yousan asawise sallimini haddiiba maaragtay xaddi laga oofiyo waxa weeye markaasi wixii xuquuqahay o dhan way ka dhacayaan saasaana loo badan laakiin khilaaf wuxuu ka jiraa xuduuddu jawaabir waaye iyo zawaajir waaye taasaa marka waxa weye laisku khilaafsan yahi laakiin sida raajixa waxa weeye jawaabir waaye waman lam yaxkum ruuxaan wax ku xukmin ow dha ilaahay bimaakii anzala allaahu alla uu soo dejiyey qisaas iyo kayrkiisa waxba kaala wixii ilaahay soo dejiyey qofki aan wax ku xumin buu dha ilaahay fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay umu daalimuuna kuwa daalimiina weye marka hadda ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qofkaan ilaahay wuxuu soo dejiyey wax ku xumin waa daalimiin buu dhahay marka horena ilahay wuxuu yihi kaafiriin weeye waqafaynaa waanu qadaad raacsiinow dha ilaahay calaa aasaarihim nabiyaashaas oo hadda laga soo warramaayo reer banu israa'iil raadkooda biciisa nabi ciise ayaan qadaha furiacsiinay ciisiyadda ibni maryama caabijada wiilkeeda ahay musadiqan xaalow yaa kii u rumaynaya nabi ciise limaa kii bayna yaday hortiisa ahaaday oo min atawraati tawreed ahowdha ilaahay musadiqan xaalow yaa u rumaynaya limaa kii bayna yaday hortiisa ahaaday oo min atawraati tawreed ah wa aataynaa waxaanu siinay hu nabi ciise alinjiila injiil ayaanu siinay fiihi waxaana ku sugan injiil hudan hanuun ayaa ku sugan oo baahida looga hanuuno iyo wa nuuru nuur ayaa ku sugan bayaanu lilaxkaam weeye sidii tawreedka haddaanu soo marayna weye wa musadiqan xaalow yahay kii u rumaynaaya ayaanu siinow dha ilaahay limaa kii bayna yaday hortiisa ahaaday oo min atawraati tawreed ah wa musadiqan xaalow yahay kii u rumaynaaya limaa kii bayna yaday hortiisa ahaadow dha ilaahay oo min atawraati tawreed ah limaa fiiha min alaxkaami weeye wa hudan xaalow yahay kii hanuuna ayaanu siinow dha ilaahay wa mawcidatan xaal u yahay kii waana ayaanu siina lilmuttaqiina dadka mutaqiintaa waana u ah haddana waxaa weeye meeshaan tawreed ayaa isagana eh, markii tawreed lasoo ammaanay ayaa injiil halkaan lagu ammaanay ilaahay markaa wuxuu yihi waliyaxkum waqulnaa usoo qadaro waxaan u dhahnawdha ilaahay liyaxkuma ku xuguntamaano ahlul injiil ahalkiisu bimaa kii anzala allaahu alla uu dejiyey fiihi injiil uu ku dejiyey waliyaxkumowdha ilaahay ha ku xuguntamaano ahlul injiili injiil ahalkiisu bimaa kii anzala allahu alla uu dejiye fihi injiil oo axkaam wey waman lam yaxkum ruuxaan wax ku xukmin bimaa kii anzala allaahu alla uu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humul faasiquuna waa kuwa faasiqiina oo ilaahay daacadiisa ka baxay marka hadda waxaa weeye kutubtii oo dhanba qofkii ilaahay markuu nooga soo waramay qofkaan ilaahay wuxuu soo ku xun waa kaafiriin buu dhahay ilaahay waa daalimiin buu dhahay waa faasiqiin ayuu dhahay ilaahay marka meeshaas waxaa weeye wax dhowr ahoo ayaa ku jiro aayaddan marka hadda aynu soo marayna markaanu ka soo waranno oo fa ulaa'ikumul ugu horraysay waxay ku soo degtaa layidhi nimanka la yidhaha banii qurayda iyo banu nadiir yahuuddii madiine joogi jiray waxaa la yidhi ninka oo maaragtay banu nadiir ka mid ah hadduu dilaa la yidhi nin oo quraydo ah waxay sii jireen baa la yidhi nasudiyay sii jireen haddii nin oo maaragtay quraydo ka mida ah uu dilo nin oo banu nadiirane iyada oo kaamil hay sii jirin ba layidhi oo waxa weeye qola waxay bixinaysaa nusbiya qolana biyo kaamil bixinaysaa waxay bedeleen xukunkii ilaahay oo tawrad lagu dejiyey laakiin aayad kasta oo kusoo soo kufaarta horean usoo marnay labada waxay ku jiidaysaa cusaatulmu'miniin oo hadda aayaddaanu saas weeye aayadahan hadda marka iyaguna ka dambeeye ilaahay subxaana watacaala saas ayuga soo waramay inay xukunkii ilaahay saas ugaga tageen marka hadda haddii aanu maaragtay dib ugu laabanno waxaa weeye maaragtay ah, bare binu caazib waxa uu yidhi iyo xudayfa binulyamaan iyo ibnu cabaas iyo abu mijlas iyo abu raja alcadaaridi iyo cubaydullaahi ibnu cabdilaahi iyo xasanulbisri iyo rag kaleentoodoo saxaabo iyo taabiciin leh waxay ku soo degeen aayahaanu ahlulkitaabay kusoo degeen xasanulbisri waxau ziyaadiyey wahiya calaynaa waajibatun annagana waajibay nagu tahay ibnu cabaas waxaa laga wariyey fa ulaa'ika humulkaafiruuna faulaaika hum aalimuuna faulaaika hum alfaasiquuna waxau dhahay man jaxada bimaa anzala allaahu wixii ilaahay uu soo dejiyey qofkii diidow dhahay faqad kafara waa gaaloobay waman aqara bihi qofkii qira waxnaan ku xugmine daalim weeye waana faasiqow dhahay ibnu jariir isaguna saasoo wariyey wuxuuna doortaa la yidhi aayaddan muraadka looga jeedo ahlukitaab inay tahay iyo qofka xukunka ilaahay oo munasalkaa jaxdi u diida inay arrintaas tahay marka wax yarna waa kusii dari doonaa casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo siddeedaad oo lmaa'ida ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey nimankii reer banu israa'iil oo ka tegey kitaabkoodii xukunkiisii ka tegay oo ku kufriyey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo warramay sidii maaragtay xumaantoodu ay heeday iyo siday kitaabkoodii u beddeleen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo warramay marka hadda waxa aynu soo marnay axkaamtii ku tacalluqaysay iyo aqwaashii culummada saddexdii aayadood oo ilaahay subxaanahu watacaala mar uuna soo yidhi waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun marna fa ulaa'ika hum aldaalimuun marna fa ulaa'ika hum alfaasiquun ayadoo marka laga soo warramayey qodooyinkii reer banu israa'iil ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aayadahaas sidaa uu kusoo khatimay wixii markaasi aqwaalulculamaai ahay oo maaragtay culummada saxaabada iyo taabiciinta iyo fuqahada ay maaragtay ka qabeen waynu soo sheegnay oo waxaanu maaragtay soo marnay ninka la yidhaahdo barad binu xaazib iyo cudayfa binu alyamaan iyo ibnu cabbaas iyo abuu midlas iyo abuu raja alcadaaridi iyo cubaydillaahi ibnu cabdillaahi iyo xasanulbisri raggaasoo waxaa weeye asxaab iyo taabiciin isugu jira rag mufasiriin oo waaweyn oo ajlaana ah iyo culumo kaloo fara badanu inay yidhaahdeen aayaddan waxay ku soo degtay ahlukitaab ay yidhaahdeen oo hadda waxaa weeye saddexdaas aayadood oo lagu khatamay sidaas ahlu kitaab ay ku soo degeen maxaa yeele horay casharkeenna horo inaanu macnaha ku soconnay sidaas ayaa ku caddeeday xasanubisri wuxuu ziyaadiyey annagana waajibay nagu tahay ayuu dhahay oo waxa weeye kitaabka ilaahay in lagu xuguntamo waajib ayay nagu tahay ibnu cabbaas wuxuu yidhi isaguna saddexdaas fa ulaa'ika humul fa ulaaika hum udaalimuuna fa ulaaika hum ulfaasiquuna waxa uu dhahay qofki diido ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu soo dejiyey ha ahaato kutubti horo ase ahaate kitaabkeena qur-aanka waa gaaloobay ayuu dhahay maxaa yeele qofku jaxdi hadduu la yimaado gaal buu noqonayaa qofki qira ayuu dhahay oo qur'aanka inuu munazal min cindi illaahi uu yahay uu yahay oo qarsan sidaas waxa ilaahay uu soo dejiyey inay wax dhaba ay yihiin hase yeeshee aan ku xuguntamaynin sida hadda maanta caalamul ka muuqata waxa uu dhahay ibnu cabbaas waxa weeye waa daalim waana faasiq ayuu dhahay marka hadda haddii kufri laga baxsado oo kitaabka ilaahay xugunkiisa laga tago waxaan laga baxsanaynin daalimnimo iyo faasiqnimo ayaan laga baxsanaynin marka waxaa cad xukuumooyinka jira oo ku xuguntamaaya wax ilaahay kitaabkiisa aan ahaynin ninka haddee qalbiga ugaga jirto kitaabka alle wax xaqa ma ahan wax suurtagelayana maahan wuxuu noqonayaa jaahidkaas oo kaafirka ayuu noqonayaa midka midka ictiraafsan laakiin naf iyo maaragtay shaydaan iyo hawadiisa ugaga tegey sida hadda maanta caalamul islaam ay u badan yihiin kaa isaguna waxaa weeye wuxuu noqonayaa faasiqna waa noqonayaa dhaalimna waa noqonayaa maxaa yeela mar oo waxa weeye oo kaloo riwaayad kale ibnu cabbaas uu leeyahay wax mar laga su-aalay aayadahan wuxuu dhahay kufrun duuna kufrin ow dhahay wa fisqun duuna fisqin wa dulmun duuna dulmin ow dhahay marka hadda waxa weeye waa kufri aan lagu gaaloobaynin haddii laakiin waxa weeye qofku uu ictiraafsan yahay weeye qur-aanku inuu xaq uu yahay u ictiraafsan yahay marka sidaas ayuu meel kalena uu ku dhahay laakiin haddii hadda taas laga yimaado faasiqnimadu wax sahlan maahan daalimnimaduna wax sahlan maahanoo dadkii maanta caalamka islaamka joogay waxay noqonayaan markay kitaabkooda ka tagaan waxay noqonayaan fusaqay noqonayaan daalimiin bay noqonayaan taas ka badbaadi maayaan hadday kufri ka badbaadaan oo qofku kufri ka badbaadaaho intaasuusan ka badbaadi karaynin marka waxaanu dhahnay ibnu jariir isaguna waxaa weeye sidaas iyuu weriyey dabari oo mufasiriinta ninka hadda u weyn oo maaragtay kitaabkiisa kutubta maaragtay ah, tafaasiirta midka la ictimaado isagu u horeeyo oo tafaasiirta maaragtay atafsiiru ah, bilma'suur isagu ugu horeeyo marka waxaana uu doortay aayaddan muraadka loogaga jeedo inay ahlu kitaab ay tahay oo ayagaas markaasi loola jeedo oo waxa weeye iyo qofkii diidow dhahay xukunka ilaahay oo munazalkaa ayaa loola jeedaa sidaas ayaa maaragtay ibnu jabiir dhabari isaguna uu weriyey waxaa jirta rag kaleentood oo waxa weeye asxaab iyo taabiciin leh ragga taabiciintaa waxaa kamida mida imaamu shacbi ayaa kamida iyo rag kaleentood ayaa kamida mida waxaa weeye waxay yidhaahdeen aayadaha kan waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruuna fa ulaa'ika hum aldaalimuuna fa ulaa'ika hum alfaasiquuna yidhaahdeen waxa weeye waxay dhaheen lilmuslimiina muslimiintaa loola jeedaa muslimiintu hadday ka tagaan ay leeyihiin ee kitaabka ilaahay xukunkiisa ay ka tagaan aayaddaanu calaa daahirihaa way leeyihiin oo waxba la ta'wiilin maayo tag sidaas ku ayaa jira laakiin waa laga badan yahay waxaana la qaba markii la yidhaha asxaabu rasuulillaahi saxaabiga jaliilka ah la yidhaha ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar ayaa isaguna sidaas qabo ibnu cumar wuxuu leeyahay haddii kitaabka ilaahay laga tago ha la jahdiyo hadda maaragtay hawaa-u nafsi iyo shaydaan saha loogaga tagee mar haddii waxaa weeye xukunka kitaabka alla laga tago aayaddu sideeda weye waxba la ta'wiilin maayo leeyahy ayaguna waxa weye raggaasu waxay ku raacsan yihiin ibnu cumaray ku raacsan yihiin marka hadda aayadaha sidaas ayaa maaragtay culamaa ulislaam wixii maaragtay asxaab iyo taabiciin iyo fuqaho wixii ay ka qabeen intaasay eheday marka halkaas ayaanu ku dhaafaynaa waxaa ilaahay subxaanau watacaala noogaga soo warramay ammaan alla uu ammaanaayo kitaabkii weynaayo oo towreed oo nebiyulaahi muuse lagu soo dejiyey iyo kitaabkii kale oo isaguna munazalka ahaay oo nebiyulaahi ciise lagu soo dejiyey ayaa ilaahay subxaanau watacaala soo ammaanay dadka markaasi waxaa weeye kitaabkaas kuxuguntami waayena waa ilaahay nooga soo warramay halkan waxaa ilaahay uu ammaanayaa kitaabka qur-aanka ayaa ilaahay ka warramaya alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wa anzalnaa waanu dejinay ilayka xaggaaga sayidka maxamedka ahw alkitaaba kitaabka qur-aanka bilxaqi xaqnimo ayaanu kuugu dejinnay musadiqan xaalow yahay kii u rumaynaya kitaabkaas limaa kii bayna yaday hortiisa ahaaday oo min alkitaabi kutub ah wa muhayminan xaalow yahay kii ku markhaati kacaaya calayhi kitaabkaasow dha ilaahay faxkum xukmi ayuu dheh ilaahay kitaabkaas baynahum dhexooda ku xugmi ahlu kitaab markay xukunkuusoo kor yeelaan kitaabkaas qur-aanka ku xukmi udha ilaahay faxkum xukmi ayuu dha ilaahay baynahum dhexdooda bimaa kii anzalallaahu alla uu soo dejiyey oo ilaahay kuu soo dejiya kitaabka qur-aankaa walaa tattabic aw dha ilaahay ha raacraacin ahwaa'um hawadoodana ha raacraacin camaa jaa'aka caajilan adigoo ka iilanaya camaa kii jaa'aka kuu yimiday oo min alxaqi xaq ahow dha ilaahay likullin kulla arkow dha ilaahay jacalnaa waxaanu u yeelnay oo minkum idinka idinka mid ah ilaahay wuxuu kula khidaabayaa ummadahoo dhan ayuhal umam weeye shircatan shareeco iyo wa minhaajan dariiq ayaan u yeelnay oo diinta markaas u caddaynayo ku soconayaan walow shaa allaahu alla hadow doonaayow dha ilaahay ma doonine lajacalakum wuxuu idinka yeeli lahay ummatan ummad waaxidatan oo keliya oo shareeco waaxidaa haysata walaakin kalkeeda ayuu dha ilaahay alla waa idin kala geeyey oo waxa weeye diin waaxidaa idinkama dhigin liyabluwakum alla inuu idin jarribo fii maa kii aataakum alla uu idinla yimiday oo sharaa'ic oo mukhtalifaa weeye fastabiquu u dhaqtamowdha ilaahay amba u degdega alkhayraati khayraadka ilallaahi ilayhi xaggiisa ayaa marjicukum noqodkiinna ahaaday jamiican xaalaasiin kuwa dhan fa yunabbi'ikum dibeedna alla waa idiin warramayaa bimaa kii kuntum ad ahaateen fiihi isaga takhtalifuuna kuwa isku khilaafo oo waxa weeye amru diinkaa aayaddan aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kula khidaabayaa rasuulkiisa waxaana ilaahay ku ammaanayaa saan horuuga soo warrano markii kutubtii ilaahay oo ambiyadii naga horraysay towreed iyo injiil laga soo warramayoo ilaahay uu soo ammaanay wax ay yihiin qur-aanka ayaa markaa isagana sidaas ilaahay u ammaanayaa waxa uu yahay inuu qur-aanku haddana waxa weeye kutubtaas uu shamlinaayo ayaa ilaahay noo sheegayaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam kitaabkaas qur-aanka inuu cid walba hadday inuu ku xugmiyo gaar ahaan waxaa weeye qolooyinkii ahlu kitaabka ayo xukunka nabiga ugu imaa jiray oo hore aanu ku soo maraynay nimankii bani quraydaahay iyo ahlu khaybaro waxaa weeye nabiga calayhi salaatu salaam waxaan soo marnin in maaragtaya la siiyey ikhtiyaar la siiyey oo khiyaar la siiyey inuu haddow doonana uu xugmiyo haddii kaleentoodna uu iska daayo marka hadda ilaahay subxaana wa tacaala waxaan soo dhahnay aayaddan aayadda noocaasa waxaa lagu nasakhi doonaa aayad soo socoto hadda aynu gaari rabno oo ilaahay hore waxa uu soo dhahay fa in jaa-uuka hadday ku yimaadaan qolooyinka ahlukitaabka si aad dhexooda u xugmiso faxkum baynahum dhexooda xugmi oo waxrib canhum ka jeesa oo nabiga calayhi salaatu salaam waxaa la siiyey ikhtiyaar baa la siiyey marka hadda takyiirkaas waa mansuukhaan dhahnayo waa an ixkum baynahum ayaa lagu nasakhay wixii axkaamahayoo ku jirana waana soo marnayo ahlumadhabku ay kala qabeen marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay isagoo rasuulkiisa la khidaabaaya wa anzalnaa waanu dejinay ilayka xaggaaga sayidka maxamedka ahow alkitaaba kitaabka qur-aanka ah bilxaqi xaqnimo ayaanu kuugu dejinnay bilxaqigaana waxay ku tacalluqaysaa anzalnaadaasay ku tacalluqaysaa oo jaaru majhuur waxay yidhahdaan naxwooleydu tacalluq la'aan meel ma dhaco musadiqan xaal ou yahay kii u rumaynaya kitaabkaas owl ilaahay qur aankaahu limaakii bayna yaday hortiisa ahaaday oo min alkitaabi kutub ah weeye ashaanu waa jinsiye weeye min alkitaabidan waxaa loola jeedaa jamiicu lkutub ayaa loola jeedaa almunazala min cindi illaahi tacaala oo qur-aanku waxa weeye wuxuu u rumaynayaa oo waafaqsan yahay wixii ilaahay kutub uu soo dejiyo o dhan marka hadda muwaafaqadaanna waxaa weeyaa la yidhi xagga maaragtay usuusha ayaa loola jeedaa macnaha diimuhu waxa weeye xagga asalka way ka midaysan yihiin oo tawxiidka laakiin furuucda way ku kala duwan yihiin oo hadda marka ilaahay musadiqan limaa bayna yadayhi min alkitaabi waxaa loola jeedaa xagga maaragtay asalka weeye oo maaragtay tawxiidka wa muhayminan xaal ou yahay yuu dha ilaahay kii shaahida oo markhaati ah calayhi kitaabkaasoo bimacna alkutuba ayuu ku markhaati kacayaa oo waxa weeye kutubtaas xaqnimadooda ayuu kitaabka qur-aanka uu ka markhaati kacayaa weye wuxuu ka markhaati kacayaa kutubtaas ee la soo dejiyey inay markaasi xaq yihiin ayuu ka markhaati kacayaa muhaymanka waxa weeye macnihiisu wuxuu ahay ba alxaadiru raqiib ayuu ahay qur-aanku marka waxa weeyaa la yidhi shaahid wuxuu ku yahaa layidhi calaa saa'iralkutubaa layidhi kutubta baaqigeeda kale iyo intii waxaa weeye kutubtaas rumaysa oo asxaabteeda iyo intii ku kufrisaba intaas ayuu waxaa weye qur-aanku shaahid uu ku yahay sidaa markay tahay u dha ilaahay faxkum xukmi ayuu dha ilaahay baynahum dhexdooda xukmi ou dha ilaahay bayna ahlilkitaab weye idaa taraafacuu ilayka weye haddii waxa weeye xugun ay kuu soo kor yeelaan xukmi ayuu dha ilaahay faxkum xukmi ayuu dha ilaahay baynahum dhexdooda u dha ilaahay bimaa kii anzala allaahu alla uu kuu soo dejiyey oo ilaahay qur-aankaas uu kugu soo dejiyey xugun markay kuu soo kor yeelaan ahlu kitaabka ku xugmi u dha ilaahay wax ku daynah mawdha ilahay dhexdooda xugmi ow dha ilaahay bimaa kiina ku xugmi ow dha ilaahay anzala allaahu alla uu soo dejiyey walaa tattabic ha raacraacin ow dha ilaahay ahwaa'um hawadooda rasuulka calayhi salatu salaam markii la yidhi dhexdooda ku xugmi kitaabka qur-aanka ilaahay haddana wuxuu leeyahay hawadooda ha raacraacin ow dha ilaahay marka hadda rasuulkeenna calayhi salaatusalaam macsuum weeye inuu hawada kufaarta uu raaco amba cid kale hawadeeda uu raaco wax dhici kara maaha laakiin waxaa loola jeedaa muraadku waa kayrkiisa weeye ha raacin buu dha ilaahay annagaanu loola jeedaa inaan iska raacno hawaa hawaaulkufaar waxaa hawaaulkufaar noqonaya waxyaabaha ayagu ay samaysteen oo qawaaniintaa haddii aanu raacno waxa weeye dad hawadoodii raacaan noqonayna amaa jaaaka caadilan adigoo ka iilanayow dha ilaahay oo ka leexanaya amaa kii jaaaka kuu yimiday oo min alxaqi xaq ah weeye maxaa yeele hadda maanta muslimiinta waxaad arkaysaa inay ka leexdeen xaqi u yimiday oo kitaabki ilaahay ah oo waxa weeye hawadii gaalada ay raaceen arrintan marka waxa weeye rasuulkeenna ma ahan calayhi salaatu wasalaam isagu waa macsuum waxaa lagu dhega hadlaya ummaddiisa weeye arrintaasuna waa arrin muuqatoo dhacdayba weeye maxaa yeele aanka ilaahay wuxuu uga warramayaa maa kaana wamaa yakuunu wamaa huwa kaainu ilaa yowmi alqiyaama likullin kulla arkow arkowdha ilaahay jacalnaa waxaanu u yeelnay oo minkum idinka idinka mid a khitaabkan waxaa lagula la yidhi ummadahoo dhan weeye ummad kasta oo waxaa weeye kitaab loo soo dejiyey ayaa lagula khitaabayaa marka hadda zamankana waa ku kala duwan yihiinoo waxay culummadu yidhaahdeen qolo walba zamankeeda ayaa sidaas lagula khitaabay shircatan shareeca ayuu dha ilaahay shircatan macnaha waxaa laga wadaa axkaaman sharc ahaa axkaam ilaahay uu jideeyey wa bayanahaa uu caddeeyey litacabudi biha in lagu cibaadaysto oo axkaamtaas la raaco weeye shariicada waxaa weeye kalaamu lcarab waxaa la dhahaa shariico mawridulmaa'i aladii yuqtadu lishurbi minhu weeye waxaa la yidhaha xagga lugada carbeed markii la fiisho meesha waxaa weeye biyuhu ay yaalinoo looga loogu soo arooraayo si loogaga cabo ayaa waxaa la yidhahaa kalaamulcarab jayaco la dhahaa layidhi marka hadda waxaa weeye waxaa loo caariye qaataa layidhi dariiqada ilaahiyadaa weye ayaa loo caariye qaatay culamada qaar waxay yidhahdeen shareicada iyo minhaajku waxa weeye cibaara can macnan waaxid weye waa isku mid ay yidhahdeen oo marka sharcatan wa minhaajan lasoo celcelinaayo tikraarkaas waa lita'afud ama lita'kiid waayo ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala likullin kun la arkow dha ilaahay jacalnaa waxaanu u yeelnay oo minkum idinka idinka mid ah shircatan shareecow dha ilaahay iyo wa minhaajan dariiq dariiq oo waadixa oo diinta loogu caddeeyo oy ku soconayaan ayaan u yeelnay oo ummad walba waxa weeye waddo ay marto ayaa ilaahay u caddeeyey ayadoo hadda sidaas tahay waxaa weeye ummadihii sidaas ilaahay u sameeyo rususha u soo diray waxa weeye hal jid ma aysan qaadin arrintaasna waa mashii'ada alle subxaanahu wa tacaala alla wuxuu yidhi walow goor shaa allaahu alla uu doonaayo la jacalakum wuxuu idinka yeeli lahay ummatan ummad waaxidatan oo kaliya ummadihii baa lagala khidaabayaa calaa shariicatin waaxidatin weeye shareeca keligeeda ayaa ilaahay idin yeeli lahay hadduu doonaayo laakiin ma uusan doonin lowdaan marka waxay noqonaysaa ha layidhi xarfu imtinaac liwujuud ha layidhi ilaahay ma doonin maxaa yeele wax alla haddau doono sida alla u doono iskama bedeli karaan marka in ummaduhu iskhilaafsanaadaan oo qolana waxa weeye ilaahay diintiisa ay raacdo qolana ay beeniso waa sunat alla markaa wuxuu dhahay wuxuu dhahay ilaahay walow goorshaa allaahu alla uu dooni lahay ma doonina weeye la jacalakum wuxuu idinka yeeli lahay ummatan ummadow dha ilaahay ummadaasoo waaxidatan oo kali oo hal diinaan kali haysato walaakin kalkeeda ayuu dha ilaahay waxaad soo qadaraysaa faraqakum alla waa idin kala geeyey ilaahay waa idinkala geeyey firaqan firqooyin ayuu ilaahay idin kala geeyey oo dadka waxa weeye waxay noqdeen firaq oo tataa ay noqdeen liyabluwakum alla inuu idin jarribow dha ilaahay liyakhtabirakum fii maa kii aataakum alla uu idinla yimid oo sharaa'ic mukhtalifaa weye liyandura almudiica minkum alcaasi si ilaahay u fiiriyo midka adeecaaya oo ilaahay midka caasinaya u fiirsho cilmiga ilaahay qadiim weeye laakiin cilmi duhuur weeyo dadka ayaa la tusinayaa oo haddii waxa weeye arrintaasu ay dhacaan dadku waxay noqonayaan firaq oo kala duwan weeye marka walaakin liyablugakumtaan waxaa weeyaa layidhi xikmatu tafaruqi sharaa'ici weye fi lfuruuc sharaaicdu sideedaba waxay ku kala tarsanta xagga furuucda weeye xikmada marka waxa weeye loo sameeyey in furuucda sharaa'icda ay ku kala tagto waxa weeye dadka in la ikhtibaaro waayo maxaa yeele xagga furuucda isku mid maahan weeye sharaaciydu maxaa yeele shariicatu muusa tawreed waxa weeye furuucdiisu way adkeeday reer banu israa'iil waxa weeye meelaan sawmacad ahayn ta adigu ansixmayn oo kaniisada darka waxa weeye haddii nijaasagaas in la gooyay ahaaday waxa weeye toobadoodu inay isdilaanay ahaaday waxa weeye maalkooda rubax ay bixi jireen arrintaas marka waxa weeye waa xagga furuucda weeye sharaaicduna waxa weeye furuucda iskama laha kutub badana waxa weeye furuucdoodu maaragtay suhuulo ayaa ku sugneeday wax marka sidaas loo yeelay ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala waa alla inuu idin jarribo waxa ilaahay idinla yimiday si waxaa weeye ay u daahiro midka alla adeecayo iyo midka alla caasinayo fastabiquu u tartamuw ilaahay u degdega alkhayraati khayraatka baadiruu ilaa wujuuhilberi wa daacaati weeye biriga wujuuhdiisa iyo daacada u degdegow dha ilaahay ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa marjicukum noqodkiinna aadowdha ilaahay jamiican xaalaatiinku oo dhan ilaahay subxaana wa ayaana marjici lu oo qof walba adduunyada hadduu ka tago kii ilaahay adeeca iyo kii caasiyoba marjiciisu waa cindallaahi weye maalinta qiyaama oo cid walba la xisaabaayo maxkamadda ilaahay dhacayso ayaa cid walba agtigiisa alla subxaana watacaala tacaala agtigiisa fa yunabiukum dabeedna alla waa idiin warramaya oo alla waa idinku jaasinaya wey macnaheedu bimaakii kuntum ad ahaateen fiihi maaga takhtalifuuna kuwa isku khilaafta wixi aad isku khilaafteen oo amru diinka ilaahay subxaana wa tacala waa idinku jaasinaya qof walbana waxa weeye camalkiisuu ku jaazinayaa in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun weye hadduu khayr yahana khayr baa ilaahay ku jaazinayaa shar hadduu yahane ilaahay subxaana watacaala shar ayuu ku jaazinayaa wa an ixkum xukmiyow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow baynahum dhexdoodow dha ilaahay bimaa kii anzala allahu alla uu soo dejiyey ku xukmi ayuu dha ilaahay aayaddii hadda aynu dhaynay waxaa lagu nasakhay aayaddii horo waa aayadda tan weeye waan xukumkan waxaa weye wowdan waxaa weye xarfu cadaf weye an wamaa dakhalad calayna fii ta'wiili masdala layidhi waxay ku cadfan tahay kitaabka weye taqdiirtu waxaa weeye waanzalnaa ilayka alkitaaba waalxukma waalficla wain kaana amran weye markaas weye hadda marka waxaa weeye waa hadda ilaahay subxaanahu watacaala uu ka warramaya aayadatan aayaddii horo aayaddii hore oo marka nabiga alayhi salatu salaam ikhtiyaarka la siiyey in hadda waxa weeye ahlu kitaab hadday isagu noo soo kor yeelaan oy keligood ay yihiin in kitaabka ilaahay lagu xugminaayo ayaga iyo qof muslima xugu hadday noo soo kor yeelaan waa ka soo baxnay alla wuxuu ihi wa an ixkum xugmiyow dha ilaahay baynahum dhexdoodow dha ilaahay bimaakii anzala allahu alla uu soo dejiyey ku xukmiyow dha ilaahay waxa ilaahay soo dejiyey marka hadda saas ayaa la leeyahy marka hadda ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala dhexdooda ku xugmi wixii ilaahay uu soo dejiyey waa kitaabkaas alla weye subxaanau watacaala marka hadda ficilkaanaa la yidhi wain kaana amran lafdan haddaan kusoo noqon xaggii naxwada waxa weeye amarba ha aada xagga lafdige laakiin waxa weeye macna almudaaric weeye waxaana markaa saas looga dhigahalayy si waxa weeye oo u faa'iideeyey xukunkaanu inuu istimraar uu keenaayo oo weligood saas ay ahaanayso xukunkaan la bedelan weye marka hadda mukararna ma aha mid la soo celceliyey ilaahay qowlkiisa faxkum baynahum maa anzala allahu di hadda aayadda aanu ku soo marayna maxaa yeela aayaddii haddaynu soo maraynay waxaa looga warramayaa yidhi shacniga oo waxaa weeye waxaa looga warramaaya labadii maaragtay yaa muxsan oo zinaystay rajmigooda weye laakiin meeshaan waxaa looga warramayaa sha'nu dimaa wa diyaad ayaa looga warramayaa ee maaragtay diyada iyo dhiigga shanigoodaa looga warramaya maxaa yeele sabab nusuulka ayaa wuxuu ahay banu nadiir waxaan soo marnay waxay ahaayeen markay maaragtay ay dilaan ay quraydo ay ka daamin waxay sii jireen baa layidhi toddobaatan iyo maara toddobaatan aan dhihi lahay oo timir ahay sii jireen haddii quraydo waxaa weeye qatiil laga dilo may haddii quraydo ay maaragtay ah, qatiil ay ka disho banu nadiirna waxay sii jireen banu nadiir banu nadir waxay sii jireen ba yidhi boqol iyo afartan wufiyay sii jireen oo markaasi waxa weye lagujibaar ayay ugu gudi jireen biyada rasuulkeenna calayhi salaatusalaam ayaa wuxuu dhahay ba yidhi anugu waxaan xugminayaa ninka bani quraydada ah dhiiggiis inuu la mid yahay ninka banu nadiirka ah axadna axad waxba uu dheeryahay aysan jirin dhiig iyo maaragtay biyo intaba weye iyo jaraaxo markaasaa banu nadiir bay caroodeen ba layidhi waxayna yidhahdeen laa nakhlaa bixukmika xukunkaaga raalli ku noqon mayno maxaa yeele waxa weeye waxaad doonaysaa yidhah maxamedow annaga inaad naxaqistaad doonaysaa marka hadda aayaddan xukunka looga warramaayo mid caama weeyo hadda daani lmuxsanki kaliya ma ahano axkaam oo dhan ayaa maaragtay ilaahay wuxuu leeyahay waan an ixkum baynahum ma anzal lah walaa tattabixa raacraac inowdha ilaahay ahwaahum hawadoodana ha raacraaci waxdarhum ka digtoonaabuu dha ilaahay an yaftinuuka lianlaa yaftinuuka inaysan kaa fidnaynin oysan kaa lumin can bacdi maa shay barkiisa anzala allaahu alla uu soo dejiyey ilayka adiga uu kuu soo dejiyey taa iska ilaali u dhahay marka arrintaa nabigeena calayhi salaatusalaam uga khitaabaya laakiin muraadku waa qaybkiisa oo nabiga lagama leexi karo waxa ilaahay uu subxana wa tacaala uu ku soo dejiyey fa inta wallow hadday jeestaan uu dha ilaahay xukunkaa munasalka ay ka jeestaan kayrkiisna ay doonaan faclam ogaa buu dha ilaahay anna maakii llahu alla uu doonaayo an yusiibahum inuu ku asiibo inay tahay bibacdi dunuubihim dunuubtooda barkeed uu ku asiibo oo cuquubo ilaahay subxaana watacala uuga dhigo wa ina kasiiran wax badanow dha ilaahay oo min annaasi dadka ka mid a la faasiquuna kuwa faasiqiina weeye oo ilaahay daacadiisa ka baxay alla wuxuu yidhi walaa tattabic ahwaa'ahum hawadooda raacraaci waxdarhum ka digtoonow an yaftinuuka lianlaa yaftinuuka fii qadillaah inaysan kaa fidnayn saw nusuulka aayaddaana wuxuu ahaa iidane kacab ibnu usaydinka la yidhah iyo cabdullahi ibnu suwaya iyo saas ibnu qays ayaa barkood barka kale waxay u dhaheen nakaxeeye maxamed aan u waxaana laga yaabaa inaan diintiisa ka fidnayne nabigay u yimaadi ilaali alayhi salatu wasalaam markaasi wuxuu yidhaha maxamedow waxaad garanaysaa inaan ananku nahay caalimiinta yahuud asharaaftoodii aan nahay saadaadkoodii aan nahay annagu haddaan ku raacne yahuud oo dhan way ku raacaysaa adna ku khilaafi mayso hase yeeshee annaga iyo qoonkayna ayaa dooduna dhex taallaa waanu ku soo xuguntamaynaa annaga noo xugmi yidhaaheen waanu ku rumaynaynaa markaasaa anagu gaashaan ku dhuftuu diiday aayaddaana marka soo degtaadayey marka waxa weeye arrinti ay doonaayeen waa ku guulaysa waayeen markaasuu dha ilaahay hawadooda ha raacin kana digtoonow inaysan kaa fidnayna kaa lumin can bacdi maa shay barkiisa anzala allaahu alla uu soo dejiyey ilayka adiga uu kuu soo dejiyey oo qur-aankaasa weeye xukunka qur-aankaa ku jira weeye fain tawallow hadday jeestaan o ilaahay oo xukunka munazalka ay ka jeestaan wa araaduu kayrahu yaa ku jirta kayrkiisnay doonaan oy xukunka ilaahay ina doonayn faclam dha ilaahay annamaa yuriidu yuriidullaahu alla uu doonaayo an yusiibahum inuu ku asiibo alla inay tahay oo alla cuquubo adduunyada uu ku asiibo bibacdi dunuubihim dunuubtooda barkeedna uu kula asiibo oy la imaanayaan inta kalena hadda jamiic ahaana ilaahay aakhirow ku asiibayaa wa ina kasiiran wax badanow dha ilaahay oo minannaasi dadka ka mid a la faasiquuna faasiqiin weeye hadda kasiirkan waktigaas nimankaasaa loola jeeday laakiin weligeed waa joogaysaa aksarka dadka waxaa weeye faasiqiin weeye ilaa qiyaamadu ay ka qunto aktarunaas ma fiicna wa ina kasiiran wax badan oo min annaasi dadka kamid ahowdha ilaahay la faasiquuna kuwa faasiqiina oo daacada ilaahay ka baxa weeye afa xukma aljaahiliyati jaahiliyadii xukunkeedii owdha ilaahay miyay yabquuna dalbayaan istifhaamkan waxaa weye istifhaamu inkaar weeye tawbiik haa weeye afa xukma aljaahiliyati jaahiliyadii xukunkeeda miyay iyaguna dalbayaan waxa weeye xukmuljaahiliya dalbaaya mar hadday doonaan ilahay kitaabkiisa inay ka isaan wax kale ku hugmiyaan xukmuljaahiliya weeye cid kasta ayaana sidaas ah waman axsanu yaa ka wanaag badan dha ilaahay min allaahi alle xaggiisa xukman xugumow dha ilaahay liqoomin cinda qoomin qoom agtooda qoomkaasoo yuuquna yaqiinaya waa maya weye istifaamta meeshaani istifhaamu linkaari weye alla wuxuu yihi waman axsanu yaa ka wanaag badan ay laa axadun axsanu weye aad ka wanaagsan ma jiro weye min allahi ilaahay xaggiisa xukman xugunow dhah ilaahay liqoomin cinda qoomin laamtaan macnaa cindaad ka dhigaysaa qoom agtooda qoomkaasoo yuuqinuuna yaqiininaya dadka ilaahay subxaanau wa tacaala diintiisa yaqiinta u haysta ilaahay agtiisa xugun wax uga wanaagsan ma jiraan maxaa yeele xukunka ilaahay way jecel yihiin way yaqiinsan yihiin marka xukunkaas ilaahay ayaga aad i aad ayuu ula fiican yahay dadka markaasi ilaahay subxaana watacaala yaqiinsan oo yaqiin u rumaysan weeye digriga hadda wax looga khasasa layidhi ayagaa ilaahay subxaana watacaala tadaburaya kitaabkiisa marka sidaas weeye marka dadkaas wax ugun ilaahay agtiisa uu wanaagsan ma jiraan faman axsanu yaase wanaag badan min allahi ilay xaggiisa xukman xugun liqoomin cinda qoomin qoom agtooda eh qoomkaasoo yuuquna yaqiinaya casharkeena intaas ayuu ka egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu